بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii ka warramayey qofka bani aadamka ahay marka uu dhinto iyo waxaa ku waajibaya dadka ka dambeeya ee goobtaa jooga xilka saaran intii baabka muqadamada u ahayd iyo hordhaca waynu soo dhaafnay waxaynu halkan maraynaa afartii arrimooda u waajibayay qofka dhinta in la maydho in kafan lagu xidho in lagu tukado iyo in la aaso afartaa arrimood baa isagoo sidaa u nidaaminaya sheekh iyo waxyaabaha kale waajibaadkaasoo raacaya ee sunnayaasha ah ayaa uu sheegi doonaa iyo siduu nebigu u fulin jiray calayhi salaatu wasalaam wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi fi ladii saxaabigii waxa uu ka sheegay saqada can raaxilatii hashiisa ama neefkiisa ka dhacay ee qoortu jabta ee dhintay markuu arrinkiisa ka warramaya waxa uu yidhi ee ummadda farayay fa maanta saxaabigaasi waa dhintaye iqsiluuhu waxaa ku maydhaan buu idhi bimaa'in biyo iyo wa sidrin caleenta gobka bahalka qasilka aynu nidhaahno wa kafinuuhu waxaad ku kafantaan saxaabiga muxrimka ahaa ee dhintay fii sawbayhi labadiisa go-ee cadcad labadaana ku kafan uga dhiga saxaabigani waxa uu fuushanaa hashiisii qofba ilaahay waxbuu uga sabab dhigayaa iyadoo carafa la taagan yahay xajkana uu xidhan yahay ayaa si wax ka noqdeenba waa malaguune malagu marba qofka dhan unbuu kaga yimaadaaye hashii buu ka dhacay dabeedna afweynuhu goosta ama qoortuu ka jabay waa dhintay markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtii la hadlay oo wuxuu idhi waxba eega nina kol hadduu dhintay arrinkiisa dadejiyo oo sidan uu markaa amray asxaabtii in la maydho la nadiifiyo kafanta lagu xidho waxa loo diyaarinayaana uu aas noqdo xadiidka mustafaadaadka aynu kala baxayno waxa weeyaan riwaayadka qaarkoodna siyaaday ku darayeen oo ah walaa tuxaniطuuhu walaa tusamiruu ra'sah fainahu yubcau ywma alqiyaamati mulabiya asxaabigan ha u marinina wax udgoona xanuudkii maydka la marin jiray udgoonaa ka daaya madaxana ha u daboolina madaxiyo wejiga ha u banaanaadeen macnaheed waxa weeye qofku marka isagoo camalkan xidhan xajki iyo cumrada uu dhinto waxaa ka xaraam noqonaya markii uu noolaayo muxrimka ahaa wixii ka xaraamta ahaa marka kol haddii dee udgoonku uu ka xaraam ahaa muxrimna u ahaa lama marinayo madaxo uu qofku dabaalaan xaraam bahayd iyo wejiga taana waa laga daynayaa maalinka qiyaamahana isagoo camalkiisii u markhaati kacay oo markuu ifka kaga tegay arrinkiisa wixii uu kusoo gabagaboobay wada ayuu soo baxayaa wa nicma alcamalu dalik labayk allahuma labayk isagoo le buu ise soo taagaya halka qaarkoodna laga yaabo in la soo joojiyo iyagoo heesaya oo dee ninba wixii uu ku dhintay ee aakhiru camalihii uu ahaa mid urbaaniya ka mangaraacayay ama macsiyo iyo balaayo wadayna tii unbuu la soo bixi kana talbiyadii buu la soo bixi nin waliya astaanta waaya waxa aynu ka fahmnay oo kale xadiidka inay habboon tahay qofku marka uu dhinto kolkiiba in aaskiisa loo lala dhaqsado in aaskiisa lala dhaqsado la iska aaso ma haboono qofka muuminkaa jinaasadiisa in lagu sii dhaxayo bulshada dhexdeeda mar un baa loo kaadin karaayo haddii la hubinayo inuu dhintay iyo in kale maalan waa mawtulqaflaha oo kale markuu dhaco ee dhakhaatiirta loo yeedhaya la hubin imika qalab baa la hayaa si dhib yar baa loo hubin karaaye markaasunba cagta loo yar dhigaya inta kale waa in la dhaqaajiyaa qofkani wuu allaystay halkii uu ku socdayna waa anbabaxye meeshani meeshii lagu sii hayn lahaa maaha fuqahada qaarkood waxay tilmaamaan haddii masalan loo badinayo jamca ku tukanaya ama la sugayo dadkii qaraabadiisa ahaa iyo ehelkii buddhigaha u ahaa sida caruurtiisi iyo waalidkiisiiya waa la sugi karaa waayo rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam dee dhowr caana maal baa loo kaadiyey waxaana loogu kaadinayay bulshada islaamku si ay uga bogato ku tukashada ay ku tukanayaan aaska jinaasadiisana ay uga soo qayb galaan waxaynu ka faaidaysanay maydka in la maydhaa inay faras waa fardulkifaaya qos kolka la idhaahdo wuxuunu la mid yahay kii aynu xagga hore kusoo maraynay qofku jirkiisa maydhayo haddii biyo saa daf loo siiyo way iskaga filaan siiba marka qofku uu cawro yahay maalan gabadh loo waayey dumar maydha ama nin loo waayey rag maydha waa lagu shubi un biyaha ama foosta la dhex geli intaasaa ku filaan doonta dii kol haddii biyuu jidhkiisa wada gaadheen waa iskaga filaanaysa waxaa kaloo xadiidka aynu ka arkaynaa in aada loo nadiifiyo jinaasada inay sunata waajibku haba ku dhaco wada qoyntee laakiin sunuhu waa in la nadiifiyo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay bahalkaa qasilka la idhaahda iyo calaynta gobka in lagu maydho iyadoo dabcan in markuu xooriyo berigii horeba saabuuntii dadku isticmaalayay bahay ee dabiiciga ahay bahalkaa qasilka la idhaahdo iminkana waa kanoo marka saa loo walaaqo dee wuu xoorinaya ah waa budhbudhlaynaya marka raqbadiisa ah waagaa kulaa xoorkaasaa dhakada loogu maydhay inta kalena jidhka kale jidhkana waa adkeeyaa xasharaadkiiya waxaana waa ka didinaya haddii markaa wasakh musiiba adkaato oo mararka qaarkood saabunan dee meydka dhibaynin loo isticmaalana dhib male ku daridda bahalkan lagu darayo biyaha qasilka mushkilad male inkastoo ay habboon tahay in dee la shaandheeyo ilaan si aanay caleentii ugu wada hadhin waxaynu ka fahamnoo kale meydka in ay u waajibayso kafantu iyo mu'anu tajhiid waxyaabaha had iyo jeer laga bixinayo xoolihiisa intaan dhaxlinba ayay kamid tahay kafanta iyo waxaa lagu taabushaynaya lagu maydhayo kharashka iyo waxaas oo dhan mu'alu tajiis baa la isku idhaahdaa iyo kii xasaarka ahaa ee lacag lacagta la siinaya de haddii la waayo dad tabaruc ku qoda qofku markuu muxrim yahay xadiidkani waxa uu kordhiyey sidii uu ahaa markii uu noolaawn nin loo daynayo udgoonkii iyo dhakadii la daboolaya iyo waa laga dayn doonaa waxaynu arki doonaa kafanta dhowr siyood buu maaragtay axaadiidtu ay u tilmaami doonaan laakiin xadiidkana waxa uu tilmaamay go iyo gunti labadaa in loogu dayn doono axaadiidta qaarkood oo ka badinayana waynu arki doonaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa su-aal la isweydiin karo odhanayso qofku isagoo camalkii dhexda kaga jira xaajiga ahaa ama cumrada waday hadduu dhinto ma in laga dhammaystiraada mise halkaasay ugu dhanta ee xilkii wuu ka dhacay wax kabadfalo isagu uu sameeyey ma jirinoo waa soo ambabax ilaahay hortiisana waa yimi isagoo camalkan gudanaya waadrakat lmaniya geeridiina way soo gaadhay dee ilaahayo maxaan ku gabadfalay wey anigoo bartanka kaga jira ayaad i qabatee kii tukanaya kii maalinkii soonkii uu ku barhgo-ay kii xajkii uu ku barhgo-ay dee inta kale waxba la weydiin maayo leannahu maa qasar dee muu gabadfalin waayo nebigu mu odhanin calayhi salaatu wasalaam ha loo dhammaystiro muu odhanin marada la xidhanayo loo xidhayo maydka waxba shardi maaha inay barood ama ay cusubta ninkani dharkiisii uu iska xidhnaa ayuunbu uhi ku duuba rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi lamaa araaduu markii ay dooneen asxaabtii nebigu asla rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga inay maydhaan kolkii la doonay rasuulka jinaasadiisii la maydho qaaluu waxay idhaahdeen asxaabtu ay isweydiiyeen wallaahi dhaaranaye maa nadrii ma kala garanayno nujaridu anujaridu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inaynu nebiga dharka ka bixinno kamaa nujaridu mawtaana kuweenna dhintay ee la maydhayo sidaynu dharka uga bixinno am laa iyo inaynaan ka bixin aynu ku dayno labadaa dee wax inoo kala sheego maanta ma hayno waaya su-aashaasay isweydiiyeen xadiidku de abi daa buu ku sugan yaha waa xasan dhammaystirkiisuna waxa uu ahaa markii ay isku khilaafeen arrinta ah maa nebiga cawladiisa bannayn karinayne ma iska daynaayo isagoo dharkiisa xidhan ma u maydhnaa iyo maye aan ka bixinno si aynu aada ugu nadiifinno ayaa waxaa hadlay mid la hadlaybaa min naaxiyati lbayt xagga gurigaa cidi kala hadasho aanay garanaynin ciduu ahaa haatuf ilahay usoo diray dabeedna wuxuu odhanayaa iksiluu rasuula allahi wa calayhi hiyaabu iyadoo nebigu dharkiisa uu xidhan yahay u maydha marka saasaa loogu maydhay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu noolaa cawradiisa ma qaadun jirin markuu dhintayna sidaasaa loogu daayo lagu maydhay waxa halka aynu ka faa'idaysanaynaa haddii xaaladdu ay keento qofkan in cidda maydhaysaa aanay eegi karaynin cawradiisa waaba sida taa aynu kasoo hadlayna oo kale oo maradii lagu maydho dhib male wax iska bannaan wey waa lagu maydhi karaa isaga iyo maradaba waa laysku nadiifin karaa waay sida laakiin sunnaha waxa weeye in jinaasada dharka laga dhigo si loo nadiifin karo oo looga bogan karo xaaladaha gaarkaa mooyaan iyadoo dabcan saqaf hoostii lagu maydhayo meel dusha ka hagoogan iyo sariir dusha laga saaro oo biyaha sii daysa iyo wixii wasakhe laga maydhay labadaasaa wanaagsan arrintana nebigay u gaartay calayhi salaatu wasalaam sidaa ummaddaba ilaahay ugu jaheeyey waxaana maydhay nebiga calayhi salaatu wasalaam inankii elmaadeerka ahaayaana caliy bnu abi aalib sodogana uu ahaa cabaas ibnu cabdilmubalib oo nebiga adeerkiiyabaa saacidayey iyo labadii inan ee ilmo cabaas fadl iyo qasab usaamat bnu zayd oo saaxiibkii rasuulka ahaa iyo xokayntiisiina waa ka qayb qaadanayay iyo shaqraan mawla rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waradia allahu canhu waardaah iyo saxaabiga kale mawla shaqraan la odhan jiro oo nabiga shaqaalihiisa ahaa waxaa markaa xadiidkaasi uu caddaynaya ama maydhidda dadkaasi ay maydhaan nebiga qofka jinaasada ah inay ku habboon tahay sunno tahay cidda ehelkiisa inay maydho ciddii markii uu bukaanka ahaa ama kaadida ka qaadaysay ama jidhka u maydhaysay ama cawradiisa arkaysay kolkan uu dhintayna inay iyagu un maydhaan hebelkii hebelka ahaa ee iminkaba aada haysee bukaanka ahaa ee aada ka shaqaynaysa markay naftu ka baxda inaad ka cararta tidha war bal xabad wadaadaha la baadi doono ninkii waa dhintaye maxay taasi u ogaanaysa in meydkiisa haddaad taabata adna aada ku dhimanaysa inaad fahamtay qalad noocaasa ah inaad fahamtay bay meeshii ayaa ka soo baxaya waa isagii uun oo jileeciisa sii kordho baahi kuu qaba sidaa darteed waxba in loo maydho in cid kale loo soo waarido oo la idhaa wadaad haloo yeedo gaar ahoo isagu jinaasaduun qaadi ama islaan halkan iyaduna la fadhida aayad kursida oo aayad kursidaasun ku maydha dumarkana dhaqankooda waxa wey haddaanan helin islaan aayad kursi taqaana way isla xanibmaysaan jinaasadeedu wanaad marka horeba macluumaadka sii siisaa tidhaahdaa waxba looma baahno aayad kurside ehelkiisa u maydha ruuxaad dumara dumarka ka agdhow ehelka ah u maydha macluumaadka inaan hayso wey haddii kale mudday kugu qaadanaysa xunba xaniban baa lagu odhanaya ehm, waxaana markaa kaalinta culimadu ay qaadanaysa waxa weya inay ehelka tilmaamaan sidaa umaydha halkaa ka bilaaba saadhaha saadhaha qofka culimada meesha jooga dabeedna tilmaamaha la siiyo xooggiina way leen xirfadiina ha loo sheego dabeedna qofkii si fiican ha umaydha caaisha radia allahu canha waxay leedahay low istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa gasala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nisaau haddii arrinkaygu maanta arrinka aan isdhaafay hadduu maanta bilow ii ahaan lahaa oo maanta aan waajihi lahaa arrintii markaa hore idhaafay nebiga waxaa maydhi lahaa xaasaskiisiiya horeyya laakiin arrintan baanan macluumaad u haynin bay leedahay iyo sidaan imika arrintaa cilmi ugaga sugana haddaan cilmigeeda leeyahay ama aan waayo aragnimadeeda leeyahay dumarkiioo isu kaalaya baanu odhan lahaa oo dumarka iyagunbaa mayri lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam taasina way noo soo socotaa dadkii isqabay ama xaaska isu ahaa ninkiina inuu gabadhii mayri karo gabadhiina inay ninkii mayri karto وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم nebi maxamed wuu noo soo galay wanaxnu nugasilu bnatah annagoo inantiisa maydhayna inantiisii zaynab laodhan jiray ah, xaaska u ahaan jirtay abulcaas ibnu rabiic ninkii la jiray oo sanadii sideedaada hijrada dhimatay inantaasaanu maydhaynay fa qaala markaa wuxuu uhi iqsilnaha alaaan saddex jeer maydha aw khamsan shan maydha aw akara min daalika ama intaa in ka badanba maydhidda ka dhiga in ra'aytunna haddii aad aragtiyaysaan daalika arrintaa haddaad ku qanacdaan in maydhiddu in lasii badiya ay u baahan tahay toddobaba gaadhsiiya bimain bimaai sidrin biyo caleen gob leh ku maydha biyo qasir leh wajcalna fi lakhiira marka u dambaysana waxa ah biyaha ugu dartaan kaafuura ma halkan kaafuurka laydhaa cab aw shay-an min kaafuurin ama in yaroo kaafuura ugu dara falamaa faragnaa markii aanu dhammaynay inanta maydhigeedii aadannaahu waanu soo ogeysiinay rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebi allow hawshii waanu dhammaynay ayaanu ku nidhi fa alqaa ilayna wuxuu noo soo tuuray xiqwahu guntigiisii gooyi hoosuu guntamaa ayuu noo soo tuuray uu shishadiisa looga soo tuuray faqaala markaasaa waxau hi ashcirnaha xigsiiya iyada iyaahu go-an shayga ugu hooseeya jidhkeeda xigsiinaysaan ha noqdo maradaa aan guntanaa ee dhididkiisa uu gaadhay shariifka ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam si ay u barakaysato ilaahay idamka ilaahay ay ugu badbaado wa fii riwaaya riwaayo kale waxay ahayd ibda'na waxaa ku bilowdaan dumar yahow marka jinaasadan maydhaysaan bimayaaminiha midigteeda meelaha midig wa mawaadic alwuduu'i minha iyo meelihii waysada istijada kadib waa in loo weyseeyo dabeetana qaybta midigta laga bilaabo madaxa midigta gacanta waaxda midigta xagga kore iyo xagga hooseba wa fii lafdin lilbukhaari imaamu lbukhaari waxa uu kordhiyey fadafarnaa shacaraha fadafarnaa waanu tiricnay ama waanu duubnay shacarahaa timaheedii alaaata quruun saddex gees ayaanu ka dhignay labada koone iyo mid dhexe faalqaynaahu waxaanu ka tuurnay khalfaha xaggeeda dambe macnaha intaanu timihii saddex meelood u ururinay ile way dheeriina waa timo dumare eh. ayaanu labada koonahana sidaa isugu sii xidhnay qaybtan dhexena waa sii xidhnay xagga dambena waanu u inaanu dabada ka xidhnay sidaas wanaagsan ayaa loo bixiyey eh, nadaafadeeda iyo dharkeediiba iyadoo la filayo in ay ku dhowaato eh, macnaha godkeeda uu istiimaya insha allahu tacaala waaya marka xadiidkaasi sidaasu xusay waa ti aynu soo sheegaynay oo rasuulku uma doonin dad qaraabo ah oo keliya laakiin saxaabiyaadkii iyo dumarkii aqoonta lahaabuu u xulay isaguna halkan uu taagan yahay albaabka markaasuu tilmaamihii siinaya sidaadhaha saadhaha iyaguna wixii ay garan waayeen bay weydiinayaan waa tacliimaadkii aynu tilmaamaynayna waaya ehelkuna waa maydhayaan dee waana dumaro dadkan kale saaxiibadahayna way ku darmayaan labada arrimoodba bannaan waaya marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay maydka mayridiisu dee inay waajib tahay siaynu horeba usoo marayno waxa weeyaan jumhuurulmuslimiinna saasay qabaan in maydhidiisu ay faral tahay maalikiyada ayaa sunno u arkaya laakiin waa qowl laga xoog badan yahay haddii biyo la waayo waa loo gebagabayn doonaa inkasta ragga qaarkood diiday ibnu taymiya oo maaragtay uu leeyahy waxba faa'idayn maayo haddana dee qofkii cibaadaysanayana gebagabada waa isticmaalaya isagoo nool marka qofkana haddii biyo loo waayo jinaasadii waa loo gebagabayn doonaa waxaa sidoo kale ah haddii ay suuroobi weyday in la maydho way dhacdaa qofkii maydka ahaa in ay jidhkiisii lama maydhi kari waayo oo ama uu la helo isagoo uray oo googo-ay ama wax ku qarxeen jidhkiisii ama uu gubtay arrimahaasi way badan yihiin oo jirkiisii isbedel weyne ku dhacay waa loo gebagabay inuu wejiga iyo gacmaha halkaasaana u geli doona halkii maydhiga jinsiga jinsigiisunbaa maydhaya raggiina rag dumarkiina dumar laakiin qofku xataa dumarkii maxramka u ahaa ama ciddii aan gayaankaba u ahayn xigtadiisa ahayd ma maydhi karayo waa ka rasuulku sala allahu calayhi wasalam inantiisii ka soo agdhowaan waayey macnaha dumarka uunu diray waxaase culimadu isla waafaqsanyaen ilmaha yar inanka yar dadiisu aada u yar tahay inay maydhi karaan dumarka sadiga yar ee dhowr jirka dhowrka sannadood jiray dumarkaa iska maydhi doona sidii rasuulkaba sala allahu alay wasalam inankiisii ibraahim dumarkuuna ay u maydheen maydka midhka waajibkaa ah, xagga maydhidda waa hal marun sii kordhintanna waa nadaafadii oo lasii kordhinayo oo markaa dee aada arkaysa xadiidku inuu shanba jideeyo iyo in kasii badanba intaba waxaana lagu xisaabtamayaa witriga iyo tirada isdhiman ayaa lagu xisaabtamaya halkan caleenta gobka iyo qasligaasina aada buu u wanaagsan yahay waaya udgoonku kaalintiisuu leeyahay haddii uu yahay cadarkan maaragtay iska adaga wanaagsan iyo haddii uu yahay bahalkaa kaafuurka ah waayo qofkana waa qof nafku ka baxday waxbaa ka yarsin noqon kara jidhkiisaa taqayur iyo isbeddel ku iman karaa marka urtaasuu shiikhinayaae in udgoonkaa la isaga mariyaa aad bay u wanaagsan tahay xubnaha kolka u horraysa halka laga bilaabayo waa in loo istijeeyo maradii loogu istijeeye mare aan ahayna waa in kolka dambe lagu maydhaa oo taa hore la tuuraa kadibna waa in xubnihii waysada lagu xigsiiyaa kadibna jidhka xaggiisa kore iyo meelaha midigta ayaa lagu xigsiin doonaa ruuxii dumarka ahayd marka ay nooshahay sidii ay isu hagaajin jirtay timaheeda iyo jidhkeedaba unbaa qofkana loo hagaajin doonaa waa taa dee aad arkaysa saddexda qaybood timihii loo hagaajiyey maydka yaxrumu xalqu ra'si اlmayt wa shacri اlcaana lima fiihi min masi cawrati in la idhaahdo ha laga xiiro timaha iyo in la idhaah nabasta ha laga xiiro timaha hoose ha laga xiiro iyaduna maha iyo shaarubaha iyo ma hagaagsano haddii waxaas ku dhaadheeraadana la daayo uun danba qabriguba wuu ka rifiye oo isba ku dayn maaye la yskaga xareeyo sidoo kale rifrifidaa waxa ku sugan xurmadii oo meel lagaga dhacayo nebiga iyo asxaabtiisana arrintaasi kama sugmin in cidiyo laga guro iyo timo laga rifo iyo waxaa waxaan ku dari lahayn halkaa muuxusinoo malaha dhaqan ay yaqaanaan maaha culimada sharxaya innaga hadduu ilka dahabahiyo leeya maxay ku sameeyaan way ka saaraan oo malaha qolana dhaqaal ahaan bay ka dayaan qolana in lagu cadaabayaabay qabaanba qofka ilka dahabadiiyo qaar ku qafaya oo laga rifayaaba dee fuqii la fujiyey karaama kuma hadhay hala iska xareeyo ha la iska daayo taa la iskaga rasuulka sala allahu calayhi wasalam raadkiisa iyo jidhkiisa iyo arrimihiisa in la barakaysan karo arrin khusuusiyaadkiisa ka mid ahoo isaga u gaarana ay tahay ayaynu halkaa ka arkaynaa oo arrinta cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul geeridiisa ku saabsan iyo tan halkan labadaba waxaynu arkaynaa guntigiisii iyo qamiiskiisii iyo in loo isticmaalay jinaasadda waxa waajib ku ah waa meelo loo baahan yahay malaa inaynu sharxeeda yaro dheerayne oo qof walba dee xil saaran wey waayo adigiina jinaasad baa tahy kuwa ku ag marayaana waa jinaasad marka inaad axkaamteedii taqaanaa waa daruuri oo aanad mar walba sheekuu raadin oonad aanad ku wareerinin cilmiga musabaqan intaanu kula soo gudboonaa waa inaad talagalkeeda yeelataa waxyaabaha markaa waajiba waxaa ka mida maydka qofka maydhay ama wax ka ogaaday cawradiisa waa in la qariyaa oo aan la sheeg sheegin soomaalida afkaa laga ibtileeyo way iska edad daran yihiin badownimo iyo heermiinnimo iyo jahl iyo waxna waa iskaga yaro urureen marka iyagoo jinaasad dhimatay wax ka sheegayaa arkay iyo maydkiisii oo kule sigaarkuu cabbi jiro balaayin baa alla ka afrogay hebel ah, waxunbaa xagga hore iyo xagga dambe markaasanu kari weyno saasaa wax noqdeeno waa mamnuuc in laga sheekeeyo man qasla maytan waaddaa fiihi اlamaanata walam yanshur caybahu kharaja min dunuubihi ka yowmi waladat umu xadiidkaasi waxa u bushaaraynayaa qofka in ilaahay dembi dhaaf siinayo qofka mayd intuu maydho cawradiisa astureen waxba ka sheegin waman satara musliman satarahu allahu fi dunya waalaakhira qofka qofka muslimkaa astura ilaahay adduun iyo aakhiraba waa astura qisada sanadkeedii maaha iyo si ay u tahay laakiin waa qiso mutadaawaloo la sheego waktigii axmed ibnu xambal ah, raximahullah ayaa loo soo sheegoo la yidhi gabadh halkan ah, maydhaysay ruux dumarahoo kale ayaa waxaa isqabsaday si wax maydhaysa gacanteeda iyo sii la maydhaye maydka ahayd sarjigeedi xubinteedii taranka ayaa isqabsaday axmedow yaa balkaalay dee wax maareen alla waxaana yaalla garan mayna sii la kala jiidana ama gacantiibaa fuqaysa ama maydka jirhkiisa waaba isku malaasna dee nin il dheer buu ahaayo qofku marka uu basiiradiisu ay maaragtay tahay mid qawiya wax badan ayaa ilaahay aafaaq badan buu ufuraya kolkii uu yimid wuu waraystayoo waxau ihi markii aad maydhaysay maxaad tidhi maxaad sheeg sheeg wallaahi wax kala garan maayo wuxuunaan idhi alla maxay kan ku maxay kan ku qaraaftay kan maxay ku qaraaftay unbaa alla iga keenay bay dabeedna waxaasaa ka soo muuqday haddaba xadulqadafkii ha lagu dhuftay buu i maydkani xadulqadafkii uu lahaa tan ha la karbaasho markii karbaashkii laga dhameeyeyna waa aayad buu kala fuqay halkii ay u carartayba miyay ka soo noqotay waaya subxaan allah arrin khatara wey waa ka rasuulkule sala allahu calayh wasalam qofkaasi wuu dhintay camalkiisiina isagii ilaahay baa iska arkaya ka had waxaynu halkaa ka qaadanaynaa ruuxa dumarka ah wixii arrimaha dumarka la xidhiidha in looga dambaynayo waxna laga weydiinayo jinaasadan iyo arrimaheeda ruuxii dumarka ahaa ficilkeeda iyo wixii la xidhiidha dhalmadii dumarkii ka umulinayay arrimahaas dhan wixii aan rag ku shaqo lahayne dumarka u gaara dumar baa wax laga weydiinaya waayo arrinka iyagu u dhibay nebigu wuxuu hi ilaa shan maydha haddaa u aragtaan miisaanka arrinka idinkaan idin siiyey in laga badiyona wada ka kordhin kartaanba wacan caaishaa radia allaahu canha qaalat kufina rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa lagu kafmay oo kafan looga dhigay fii alaaati aswaaq saddex go' ama saddex maro biidin cabcab suxuuriya oo meeshaa yaman magaalada ku taalla suxuulo laydhaa lagu sameeyey min kursuf oo cudbi ah qudniga baalkan laydhaa laysa fiiha kuma jirin maryahaasoo ma wehelinaynin qamiisun walaa cimaama qabiisyo cimaamad itoona may jirin xadiidkani saasuu xusay waxaynu maraynaa maydrigii baynu soo dhaafnay kafantii baynu maraynaa iyo maxay noqonaysaa kafanta iyo nawciyadeedu fuqahadu way ka warramaanoo de kanna waa uu xusi doonaa waxay u qaybiyaan saddex qaybood xaqu aadami wa xaqu lmayd wa xaqu ullah xaqul aadami waxa weeye inta cawrada qofka ah in la asturo masale hadduu nin yahay jilibkiiyo xundhurta inta ka dhaxaysa haddii ay dumarta ina jidhka o dhan hal mara lagu daboolo xaqa maydku uu lee xaqullaahina waxa way in jidhkiisa la wada qariyo xaqa maydku uu leeyahayna waa in saddex maro looga dhigo ninkii gabadhana wixii loogu kordhinayo waynu arki doonaa waayo innaga xoolo kastuu leeyahay xaqulmayd lama gaadhsiiye xaqullaahigaas un baa loogu joojiyaa hal midh un baa lagu xidhaa taajir kastaba ha ahaado saddexdan baanay kaga laxa intaan wax kale la isla gaadhin maradu inay cad tahay waa sunne inay dun tahayna waxa ay ka faa'iido tahay dee baalkan balastica la idhaahdo iyo duntu isku mid ma aho duntu dee biyi bay nuugaysaayo waa naciim oo waa fiican tahay kan kalena dee qoyaankiiba markiiba dabadda imanaya qamiis iyo cumaamadi kuma jirin kafantii rasuulku sala allahu calayhi wasalam saddex maro cadcadunbe sharaxa xagga dambe u riixaya aynu ku arkay ka dambuu israacinaya wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu uhi lamaa tuwafiya cabdullaahi ibnu ubay munaafiqii weynaaye ibnu ubay la odhan jiray ee ummadda islaamka caayi jiray madiina ninkaasi kolkii u dhintay jaaa bnuh inankiisii wuxuu u yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inankiisii cabdullaahi la odhan jiray baa nebiga u yimi oo islaam ahaa nin mukhlis oo fiican ah fa qaala markaasaa wuxuu uhi acdinii qamiisak qamiiskaaga isii rasuul allah ukafinuhu fiih aabbahay aan kafan uga dhigo faacdaahu iyaahu markaasuu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh tanina waxa uu xusayaa in qamiiska naftiisa qof ninka ay suuragal tahay in loo isticmaalo waynu arki doonaa sharaxa si kale dawa loo isticmaali karaa intoo la kala furo ila waa la ha barakaysi unbuu uqaadanayaae intuu kala furo wuu ku duubi karaa labada siyood kuma se caddo macnaha in qamiiskii oo sidiisiya loo gelinayo kuma cadda waa barakaysi baa loo qaadanaya qamiis ahaan imika uma qaadanayo وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu yihi isagoo qaala wuxuu yihi isaga oo ka waramaya kafanta iyo kayfiyadeeda macnaha kafanta iyo habkeeda waxa u yihi ilbasu macnaha ficilku waa laazim albisu iyo ilbasu macnaha ilbasu haddii la yidhi waxa uu ka imanayaa kii aan labada mafcuul ugudbaynin ilbasuu min iyaabikum dharkiina waxa aa xidhataan albiyaad dharka cadcad xidha fa inahaa min khayri iyaabikum dharkiina waa kuwa ugu wanaagsan caddaanka nuur buu leeyahay wasakdana ma qabsado wakaffinuu fiihaa wa wakaffinuu fiihaa dharka cad waxaa kafan uga dhigtaan mawtaakum dadkiina geeriyooday jinaasadahana kafan uga dhig rawahu الhamسة إlا النasائي وصaxaxahu الtirmidi xadiidku waa صaxiix xadiidkanina waxa uu xusayaa kafantu inay habboon tahay inay caddaato waa sunna wey sida adiga ay sunno kuugu tahay mid cad inaad xidhato ayaa qofka xajka iyo cumrada xidhan iyo qofka dhintay iyo qofka nool mid walba ay ugu wanaagsan yahay dharka cad sunnuun buu yahay haddii kafantii loo helo loo helo maydkii mid aan taacad looga waayo maaha in la iskalifo ama qofkii idhaahdo waan sii dhiganayaa meesha marada cad baa ku yar oo taacad un baan dhiganayaa halkaa yool tu barabarala laska layskaga waxayn karaa tu duugaa lagu waxayn karaa xadiidku shardi kama dhigayo tujadiida abubakar sidiiq radia allahu canhu markii uu sii dhimanayay waxa uu lahaa war marka aan dhinto kafa waxa a igu kafmaysaan maro baariya waayo marada cusub ka nool baa u baahan ka dhintay uma baahno imikuu dirxi cunayaa iyo ciiddaa cunayse idinku ta cusub iska xidhoo tu baaliya igu kaf radia allahu canhu ardaa camalkiisaa cusub waay ah, markaa uu israaciyey sharaxan xadiidkan soo socdana waa ku daray wacan jaabira radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi idaa kafana axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkiis kafmayo walaalkii abtirnimadana uu noqonaya kii islaamnimadiiyo iimaankana uu noqonaya qofka qof dhintay oo muslima kafmaya ee kafan ku xidhaya falyuxasin kafana kafantiisa ha wanaajiyo wanaajiyo saddexdii ka shaxaabay saddexdii mid u ka shaxaabay ku jeexjeexamay ku kaf saddex midh ha uga dhigo oo dee hagaagsan asturi kara waayahay dhowrkaa xadiid jaraxoodii mustafaadaadka laga qaadanayo axaadiidtan oo dhami waxa ay tilmaamayaan sida kafanta fadliga badan inay tahay dhar cadoo saddexa raggii dumarka waynu arki doonaa saddex maroo cadcad waayo rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa loo dooray wixii afdalka ahaa wixii fadliga badnaabaa loo dooray in saddex malo lagu kasbaya xadiidkaa sheegayana aada buu u badan yahay sidaasaana jamaahiiru lculamaa agtooda mustaxab ku ah oo wanaagsan kafanta iyo wixii lagu tacabkaa ku baxaya aaska iyo arrimihiisa ilaahay idinkii fuqaada waxa kuwa ku dara salaadana macnaha kafantii maydhidii xabaashii wixii lagu qaadayay salaadii intuba hadday adduun u baahdaan waxaa laga bixinayaa xoolihii isweydiinina odhani salaada laftigeeda way dhici kartaa e mar mar un baa la helaa dad badan baan garanaynin salaada jinaasada sida loo tuko hawdkaa berii la joogi jiray baa nin wadaadaa lasoo helayoo qolaa isha wuxuu ku fike yaro dhexaysay baa hebel hebel baa dhintay kaala inoogu tuko wallahi ilaa sabeen ku xidhaan jirida ah inaanan afartaa takbiirood odhanaynin halkaa sabeen adeer adag kaga xidha jirida ah ila jinaasad baa dultaalla way ku xidheen sabeenta kadibna wuu ku tukaday marka ilaa heerka hadday gaadho waa afarta arrimoodba hadday maal u baahdaan wax bilaashahun dee loo raadin maaye waa la xisaabtamayaa waxaa laga bixin doonaa xoolihii waaya mu'anatu tajhiis baa la idhaha haddii markaa aan dee fain lam yakun lahu maalun fakafanhu calaa man talzamhu nafaqat cidda biilkiisa lagu leeyahay ayaa lagu leeyahay kafantana haddii aanu markaa xoolaba lahayn haddii kalena bulshada islaamka ee meesha joogta iyo maamulkooda maryahan saddexda ah ee raggii lagu kafnayo maydkooda sida wanaagsane habbooni waxa weeye in saddexda maro halkaa la ysku dhigo maydkana halkan lagu maydho dabeetana intoo meydka hareera la qabto la duldhigo maryihii oo kala baxsan sidaa loo dul saaro lagaga soo laado dusha iyo xagga hore iyo xagga dambeba macnaa intii intoo la hoosgeliyo lagu soo jiidi lahaa lasoo jiijiidi lahaa la rifrifi lahaa waxaa ka roon maryihii oo kala baxsan un isaga aayar intay raggu qabtaan ay duldhigaan intii la engejiyey kadib dabeedna maradii lagu soo laabo xagga hore iyo xagga dambe iyo dhexdana laga xidho kadibna marka iilka la geliya laga furo marya taasaa udhibiya wa tuxallu fi lqabr yustaxabu takfiinu lmarat gabadha marka iyada la kafnayo shan baa looga dhigayaa waxaa markaa shantaasi ay noqonayaan googarad hoose iyo gambho sare oo madaxa ah iyo dirac ballaadhan oo isagana lagu xidho iyo laba maro oo dusha laga sii xidho shantaa wey ilaa aakhiro askuraadda loo badinayaa dumarka shantaa maro mar walba laakiin kolka kafantan dumarka lafsigooda masal dee inta kale waaba iska sahlan yihiine qamiiskaa ballaadhan ama diracaa weyn kolka loo gelinayo waa in la ilaaliyaa karaamada maydka oo dad xoogli ay isu qabtaano rifrifka laga yareeyo qaarkood baa siday urimay u rifayaan baa caloosha wax ka iman karaan midda kale surwaal kuma jiro ilaa wa ilaa islaamuhu surwaalkaasi iyagu iska sitaan jinaasadooda surwaalkaasi u xidhaya qof maydoo layidhi surwaalla loo xidho ka waran adigaagana dirqi ku xidhanaya nool geedka surwaal la idhaahdo ee aynu la ildarayn kolka la jinaasada loo geliyo arrin aada u dhib badan wey marka googarada hoose ballaaran madaxii oo khimaar iyo maro loogu xidho iyo kaa ballaadan oo loo geliyo laba maro dusha laga sii xidho ilmaha yar isaga hal maraa lagu xidhi karaa iyo siiba dhiciska yar iyo ehm, rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkan isaga ah ee munaafiqa ahaa ee aada ogeyd nebiga iyo xaaskiisa dhibka u geystay wuxuu u siiyey rasuulku isagoo bulshadiisa iyo quluubtooda ilaalinaya ayuu u siiyey qamiiskaa ninkaa munaafiqa ah inankiisan cabdilaahi la odhan jiray nin mujaahid ahoo aada iyo aada u qiimo badan buu ahaa markii aabihii uu ka cawday rasuulku ee uhi war ninka ayaa iga qabanaya dadkii muslimiintaha ku noqday caqabad wuxuu idhi haddii ninkan la dilaya rasuul allow anigun ii diray in kaloo muslimahoo loo diro oo dabeetana dilo aan golob ugu qaadaynti arrintu noqon lahayd kan anaa ku quusanaya haddaad amarkaa bixinayso markaa muu amri nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii iska daaya laha inaga daaya balaa ku dhacday mafaasidda iyo masaalixda ayuu miisaamayuu isu barbardhigaya yaan la odhanin asxaabtiibuu qaar ka soo hoyday oo ulaynayaa oo waa kaa kala gaabiyey asxaabtiisiiyo kusoo jeesta yaan la odhanini iclaamka guud baan ka fikiraynaa inaga daaya marka ninkani markuu iimaankiisu halkaa gaadhsiisnaa maantana geeriyeysan yahay kii u aabbada ahaa ee noocan ahaa u dhintay wuu siiyey qamiis taasi waa midoo qalbigiisu dhowrayay waxaa kaloo nabigu aad iyo aada ugu dadaali jiray waxa la yidhaahdo abaalka cidda abaal gashay inuu jawaabo maalintii lasoo qabtay cabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiiya dagaalkii beder ilaa wuxuu ka mid ahaa maxaabiistii la qabtay buu cabaas ka mid ahaaye kolkuu isagoo yaro busbus la arkay cabaasna nin weyn buu ahaa kan ibnu saluul la odhan jirayna salaadiintii madiine ayuu ahaa intii aan nebigu tegin calayhi salaatu wasalaam cabaas labis buu ku taagay wuxuu hi war cabaas waynu istaqaano rag waaweyn baynu isla ahayna maanta waxbaa kasiihe wala intaan ku aragbax taana wuu uga jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waay sidii buu nebigu ku siiyey kamiiskaa isagaa waana dee kii u dhaqaaqay inuu ku tukado cumar ibn khaaab radia allahu canhu nin mulham uu ahaayo cajiiba ah, aragti dheer nebiga wuu ku dhegay wuxu hi makanaad ku tukanaysa dawshadii aynu ogeynayno ifka ka joogi weynay baad ku tukanaysaa markuu aakhiro tegay haw dhawaana waar waxaa la yidhi buu hi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina marata falan yakfir allahu lahum waa ikhyaar baa la isiiye waxa la ilaa toddobaatan haddaad gaadhsiiso looma dhaafaya toddobaatankaan uga badine bal ah, waa haddii ilaahay uu naxariisanay marka waxa nabigu alayh الsalaaةu wasalaam laqad jaءakum rasuulu min anfusikum caziizun calayhi ma canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uf raxiim nabiga kana ah dee muminiintu mu iska dhex qaaday sidaasaa dabeedna ugu tukada ilaahay baa ku canaantay walaa tusalli calى axadi minhum maata abada walaa taqum calىa qabri gaala ka ag dhowaan baa la xabaashi hana isdul taagin marka ficilkiisa hore waa la nasakhay kaa laguma tukanayo muslim mooyaane gaal wuxuu doonaya ha ahaado qofkii kastaana ha watee halkaasaa lagu xidhay albaabkiisa xadiidka kale bukhaariya tilmaamaya markii cabdilaahigaa xabaashiisa la geliyey ayuu nebigu yidhi bal ha la soo saaro kolkaasuu qamiiskiisa u geliyey intuu sidaa maaragtay u dul fadhiistay oo gacmaha iyo jilbaha u duldhigay ayuu qamiiskiisana u geliyey iyo kan iskama hor imanayaan waxa uu ku leeyahay annahu lacalahu kaana qad wacada awalan fata'ahara canhu bilicdaa ninkuu u yabo u ballan qaaday ayuu kala yaro habsaamay iyadoo iilkii la geliyay buui bal soo saaro khamiiskii lagu xidho marka kafanta wanaajiya ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayh wasalam wadalika biikhtiyaari maa kaana axsan min fi daat bian yakuuna jadiida wafi sifati bian yakuuna abyad wafi kayfiyati wadci lkafan bian yudaca cala lmayt wadcan xasana xasba takfiin sharciyi lmadkuur macnaha habka loogu xidhayo iyo shayga loo xidhayo iyo tiradoo la kordhiyo intaba in laiska gejiyo la hagaajiyo oo si fiican loo ambabixiyo wacan jaabiri radia allahu canh radia allahu canhuma qaal kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yajmacu waa kulmin jiray bayna arajulayni laba nin buu xabaal isugu geyn jiray labadaasoo min qatlaa uxud raggii ku shahiiday uxud fii hawbin waaxidin maro keliyuu ku isugu geeyey iil keliya uma yaquulu wuxuu odhanaya ayuhum koodeba akaru badan akhdan lilqur'aani xagga qur'aanka qaadashadiisa war labadan mujaahida shahiiday kee aynu ciilka ku wada dhigaynaynu marada wada hubinayno keebaa qur'aan badnaa ilaan waxaa jooga saaxiibadoodii waa loo sheegayay ka qur'aan badnaa fa yuqadimuhu fi lax iilkuu ku horraysiinaya iilka ayuu odhanayay kan imaama ku noqdo xagga qibladu xigsiinaya walam yuqasaluu lama maydhin raggii halkaa toddobaatankaa ee ku shahiiday maalintii uxud walam yusalla calayhim lagumana tukanin rawaahu albuhaari waa qofka shahiidka ah labadaa mid lahayn mana laha maydhid lama maydhayo dhiiggiisaa loo dayn ee salaadna laguma tukanayo waayis xadiidkanina markaa wuxuu isaguna aynu sii gudubnaynu u soconnaa xaggii aaska aaska ayaynu u qofka sidee baa loo aasayaa mararka qaarkood dad dhowra miyaa meel lagu wada aasi karaa kafanta maxaa laga yeelayaa xaggee loo jeedinayaa sidee loo kala tartiibinaya haddii qaar lagu wada aasay meesha jawaabahaasuu bixinaya xadiidka nebigu labadaa ninba meel intuu ku wada aasay ayuu odhanayay marana wada saara maryahaba iska yaraaba dagaal baa foo laga soo food qaaday ragga saddex meeloodo maaragtay tiro fara badan baa meesha ka baxday sulutin ku dhow baa ciidankii dhimashiyo dhaawac noqday maryuhuna way iska yaraayeen maxaa la yeelaya marka sidanu xalkaasuu keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkuna waa daalan yihiin markaasaa lagu wada aasayey laba iyo saddex xabaasha la isugu ah. marka xadiidkani waxa uu faa'iideynayaa in laba qabri lagu wada aasi karo iyo in ka badanba sida fiicanina waxa weeye qofku inuu xabaal gooniya yeesho ayaa wanaagsan marka si xaaladu kalifto ama cudurku bato ama xaalad dagaal kale ay noqoto jinaasaduhu bataan la kala aasi kari waayo markaasoo kale dhowr waa la isugu geyn kalaa xalaal keliya iyadoo qaarkoodna iilka xaggaa laga soo jeedinayo qaarna xagga kale laga sii jeedinayo qaarna xabaalbilaashka loo samaynayo xalaashoo saddexdaa wajibna yeelan karta in mid laga soo jeediyo hawd midna waqooyi laga sii jeediyo ilka midna la qabaal jeexo saddexdaas de waaba saddex xabaalood baaba iyagu kala heleenba saddexdii mid waliba il gooniya buu leeyahy waaba iska kala xabaal kuwaas laakiin kuwan laga hadlaya waxa wey in la galaysu geliyo in la galaysu geliyo waaya inay wanaagsan tahay in meel keliya lagu qof gooni laga dhigo la iskuma khilaafsano waa sida fadliga badan ee tanna waa waa xasaba duruuf wey lidalik baa jaabir bnu cabdillaahi waxa uu leeyahay raggii dhowrkii meel lagu wada aasay buu ku jiray aabbahay adna muddo markaan joogay baa naftayda ii saamixi weyday ama aan ka raali noqon waay in aabbahay cid meel kula jiro xabaasha waxaan dabeedna u dhaqaaqay inaan soo qufaan ka soo saaro meel goliy meel gooniyana waan ku ah jidhkiisiina waxba iskamay bedelin in yaroo timaahoo halkaa garhkiisa ka daadatay mooyaane wax kaloo iska bedelay ma jiro waxa uu ahaa shahiid soohan oo ilaahayna ilaaliyay jirkiisa sida uu ilaaliyo ambiyadaba dhulkuna waa iska adkaa wasalaamatu alard wa wahan fi saxaabati bacda almacrika raggii jinaasadii oo badatay iyadoo la daalay oo maanta o dhan dagaal lagu soo jiray iyadoo meeshuna arkay jabal rumaat oo adiga arkay shuhadaa uxud halka lagu aasay waa buura in dhexdeeda weeyi marka taasina way duruufta kasii kalifaysa waxaynu ka faa'idaysanoo kale qofka cilmigiisa iyo aqoonta iyo ehelka uu qur-aanka u yahay iyo fadliga uu leeyahay ifkii aakhiradaba way la soconaysa kitaabka ilaahay oo qofku uu weyneeyo uu xafilo isagana waxa uu ku mutaysanayaa in lagu weyneeyo lagu sharifo marka tacdiim alqaari qofka qaariga ee xaafidka ah ee qur'aanka ehelka u ah ku camal falaya adduunkana waa la horraysiinayaa salaadii iyo ra'yigiiba waa lagu horraysiinayaa aakhirana iilka waa ka ka horreeyay walaalihii kale qofkan shahiidkaa ah lama maydhayo waxaa la doonayaa in raadkaasi uu saab noqdo allawnu lawnu dami wariixu riixu lmask maalinka qiyaamaha kolka laysi soo taago qofba waxba calaamad u ah dadka qaarkood calaamado wanaagsan bay leeyihiin qaarna calaamado xun bay leeyihiin qofka mujaahidka ah ee soo shahiiday waxaa calaamad u ah dhiiggii oo ka butaacaya laakiin urtiisu ay ka udgoon tahay cadarka miskiga la idhaahdo aada loo udgoonsanaya hadduu dhiiggu ur lahaan jiray maanta wax walba uu ka udgoonya halkaa marka uu kasoo siraato ayaa la garanayaa ninkii naftiisa quudhay ilaahay quudhay eh, ilaahay ka iifsadaynaya salaada iyo mayrigaba waxay uga kaar uga kaaftoomeen karaamada ilaahay uu siiyey oo fara badan daraaddeed waxaa culimadu ay isweydiiyeen dee shuhadadu waa dhowr qolo oo shahiidku kan dagaalka gaalada ku shahiidoo qura maaha kaasi raqam waaxid wey kow buu taagan yahay nambarka u sarreeyuu sitaa qaar kale oo nusuusta ay tilmaamaysa inay iyagana shuhado lagu tilmaamo ayaa jira kuwa iyaga arrinkooda muxuu noqonayaa ma la raacinayaa halkanoo salaadiiya ma laga daynayaa iyo maydhiga maya waa shahiid fi dunya waalaakhira wa shahiid fi laakhira waa kuwa fuqahadu taqsiimkaa siiya qof ictibaarta iyo sida loola dhaqmaya ay tahay adduun iyo aakhiraba inuu shahiid noqdo salaadii laga daayo iyo maydiga iyo qof inuu aakhiro shahiid yahay lagula xisaabtamayo ifkana sidii qof caadiya loola xisaabtamayo xagga jinaasadiisa iyo afartii arrimoodba in loo qabto abaaxa alculamaau daf fi lqabri lwaaxid bacda balaa'i lmayt alwal bian yasiira turaaban ويكفي الظن في ذلك ويرجع إلى أهل الخبرة في تلك الناحية التي فيها المقبرة culimada qaarkood waxa ay ka hadlaan haddii masalan loo baahdo meeshaba meydku ku aasan yahay oo ay noqoto in la dhiso iyo in laga saaro in laga saari karo macnaha in meeshii la dhisto ama waddo la dul mariyo waxa ka wanaagsan intoo laga saara in meel la geeyo weliba ibnu xajar imaamkaasi marka uu sharxayo kitaabka bukhaari iyo fatxulbaariga la idhaahdo masalada isagu waabuu kusii yar wuxuu leeyahay maslaxada ku jirta inuu jaabir aabihii ka saaro xabaasha oo meel kale uu geeyo maslaxad sii weyn may ahayn waayo walaalihii kale shuhaadada ahaada dee way ku jiraan maslaxo iska basiira haddana waa kan ka saara ee geeyey meel kale rasuulkuna uma diidin sala allahu calayhi wasalam halkaa waxaan ka qaadan karnaa buu leeyahy haddii maslaxa ay jirto ama meeshii dhisma loogu baahdo dan khaasa iyo dan caamaba in laga saari karo meel kale lagu aasi karo ayaa maaragtay sheekhaasi isagu uu ku tegayaaba waxaa kan uu ka hadlaya ay tahayna marka waxaan taa odhan lahayn haddii ay joogsato in xabaashii la dhisto waxaa ka roon in laga saaro qofka oo xabaala muslimiinta la geeyo lagu aaso intii lagu dulba torin lahaa ee daana laga dhisi lahaa in ama loo daayo haddaan loo daynayna laga saaro meel kale la halkan sheekhu waxaa kaluu ka hadlayaa malaha dee waa aadna wuu isi yarakidayaa culimada xanaabilada iyo aqwaashooda inta badan soo qaataaye haddii uu meydkii baali noqdo oo lafihiisii iyo dee ay iska yaryaraadaan in maxaan idhaahdaa cid kale lagula aasi karo abaaxu culamaa adafna fi lqabri lwaaxid bacda balaa'i lmeyti alawal bi an yasiira turaaba in isaga gaar loo dhinac loo ururiyo dabeedna jinaasad kale lasoo dhiga meesha hiilkii intoo dhinac lagu yaro ururiyo lafihii hore in lasoo dhigayo dabeedna mid cusub taana waxaa loola noqonayaa dadka ahlulkhibraha ee meeshaa dhulkaa iyo deegaanka aqoonta ule waa la odhanayaa war meelihiinan xabaalihiinani inteebay ku baaliyoobaan toban sannadood shan sannadood baali bay ku noqdaan xabaalihii berigaa lagu aasay haatan lafahoodu waxba kama joogaan de qaarkoodoo ilaahay sidoodaa u daayaana waa jiraa marka la eego ka iska ah dee waa la iskaga baydi intoo isaga lagu daboola haddana layskaga yskaga tegayo mid kaloo baariyoobaga la helo arrintaa aada buu usii wadwadaa sheekh waasii rajaxaya cidda shuhaadada ah waxaa ka ansaxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dad dhowri inay shuhado yihiin oo uu ka mid yahay alkhariiq waxaa shuhaado lagu tilmaamayaa dadka dheeraada qofkan dagaalka gaalada ku shahiiday oo ay ka mid yihiin alkhariiq kii biyuhu ay liqeen iyo kii dabka saaxib alxariiq kii dabka ku gubtay iyo kii daacuunku helay iyo gabadhii isku go'day waxaa la yidhaahdaa umul aroor bay yidhahdaan kii umul aroortay ama isku dhiman wa saaxibu alhadm iyo kii meeli ku duntay kii meeli un dam ku tidi shuhaadaday kuwaasina kamid yihiin qaar kalena waa jiraan wixii nas uu tilmaamay inuu shahiid yahay waa shahiid ayaa loo tixgelin doonaa fi laakhira waxaa kaloo ka mid a ah oo iyaguna ansaxay axaadiidta kusoo aroortay buu ku leeyahy daat ljamb qofkii t b-da u dhinto de adiga arkay bahashaas sida ay qofka u gasho walmabduun walmadcuun kii caloosha wax ka furmeena saa ku dhintay waladiiq iyo qofkii isagana la qaniinay ee suntaa ku dhintay iyo kii bahalku cunay iyo kii meel ka soo dhacay waman khara min daabat iyo qofka isaguna gaariga ka dhacay dadkan gaariga ku dhimanaya waman dalaba shahaada iyo qofka isagoo kusii socda dagaalkoo shahiid shahaado doonaya dhexda ku dhintay walmuraabit iyo qofkii difaaca ku jira dadka muslimiintaa ilaalinayay ee dhufayskiisa ku dhintay waman qutila duuna nafsihi aw ahlihi aw maalihi iyo qofka la dilay isagoo difaacaya dadkiisa iyo duunyadiisa iyo ehelkiisa iyo caarkiisa isagoo difaacaya oo dee difaac saxaho hagaagsan oo lagu soo weeraro madluum uu ku yahay sidaa ku shahiida xadiidku wuxuu caddaynaya inuu isaguna shahiida kii soomaalida maahae shahiid nacasi ah. ee intay duulaanay dadka soo laayaan dabeetana halkiisa uu difaaca ka gelaya ee odhanaya duula maalay isagaana kusoo horeeyo godan baa laga daba socdaa iyo dad uu soo laahiy waxa wey qof iskiisa loo soo doontay marka waa la maydhaya waa lagu tukanaya axkaamtii afar tahayba waa la siinaya laakiin nasku wuxuu tilmaamaya fadligii shahiidka inay leeyihiin aakhiro waaya wacan caliyi radia allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebi maxamed oo leh laa tagaaluu fi lkafan kafanta ha qaaliyaynina fainahu yuslabu yuslabu sariican fainahu kafantan yuslabu waa laga muldhinayaa qofkii sariican si dhaqso ah waxba kafanta ha qaaliyaynina si dhaqso aba waa looga muldhinaya oo waxaa ka cuni doonta ciidda iyo mililka iyo dheecaanka qofkan ka yimaadaaba si dhaqso abay u jarjari doonaane waxba ha qaaliyaynina xadiidku waa daciif ka hore aynu soo inoo soo horumaray ee sugnaay saxiixana waxau ahaa idaa kafana axadukum akaahu falyuxasin kafana midkiin hadduu walaalkii kafantiis kafmayo kafanta ha u hagaajiyo innaga saha inagaga anbabaxo halkaa marka uu ku libdho waxa ay xabaasha kala yeelayaan waa halkeede inagu saasaynu ku anbabaxnay taasaanay tahy qofkuna inuu ogaado oo quruxdan iyo laafiyoodkan iyo bilicdani halkan ay ku harayaan cumar ibnu cabdilcaziiz raximah llah ayaa ninba saaxiibkiibaa waxa uu ku ihi wallaahi asaabat annuxuulu walisfiraar warwaayadan ma warwarkaas kugu badnaa buuriye maamulkiibaa kugu cuslaaday miyaa dee madaxweyne muslimiinta waktigaa ahaa nin aada u caadilana wuu ahaa ummadoo dhami ka wada raalli tahay waktiisii waktigiisii aan fakriba jirinoo cid waliba dheragtayda cadaaladuna gaal iyo islaam ba ay caam yeeshay markaasaa wuxuu hi ruuxaan ku arkaya adigoo diifaysana maxaa kugu soo kordhay wuxuu hi miskiin ma iminkaan diifaysna ininkaygani haddaad arki lahayd anigoo xabaasha laydhigayoo bixigu xagga hore iyo xagga dambeba uu iga baxay wallaahi markaasaad markaasaad yaabi lahayd buui iminka iminka ismaan bedelina isbedelkaasaad la yaabi lahayd buui marka wuxuu isku xidhayaa tan iyo taa inaanay kala furmayn ayuu xusuusinaya marka iyadoo dee kollayba yuslab sariican oo qofkiina lagu kafmi kara maro baaliya ah iyo mid cusubba haddana Ehm, xadiidka hore waxa uu soo tilmaamay in aanay habboontay qofka in marihiisa saddexdaa loo dhammaystiro raggii loona wanaajiyo mara wax askurayso hagaagsan ay noqoto sunnuhuna uu yahay in ehm, ay maradaas caddahay waayo waktigu halkaasuu inaga dhamaaday wallahu subxana wa tacala alam